waa tahay dhegeystayaal maanta magaalada muqdisho waxaa ku kulmay xarunta la yidhaahdo villa hargeysa oo ku dhex taal madaxtooyada gudaheeda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxayna aada uga qayliyeen faragelin siyaasadeed oo ay sheegeen sida hadalka ay u dhigeen in beesha caalamku ay ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya dadka haddaba ka mid ahaa xildhibaanada halkaasi ka qayb galay ee sida aadka uga hadlay ee dhaliilay beesha caalamka siyaasadeeda ku wajahan soomaaliya waxaa ka mid a ah xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil hadda ayuu si toosa ah khadka magaalada muqdisho ugu jiraa cabdiraxmaan maxay ahayd marka hore waad mahadsan tahay ujeedada ugu muhiimsan ee shirkiinan ujeedada ugu muhiimsan shirkeena wuxuu ahaa e, waxaan ka jawaabeynay e, warqad ay si wada jira ah usoo saareen e, qaar ka mid a beesha caalamka khaasatan u n-ka iyo european union iyo egas maalintii toddoba iyo labaatanka bisha may ahayd warqadaasoo warqad nuxurka ku jira uusan ahayn wax diplomatic ah haddana meel ka dhacna ku samaynayo hay-adaha na na madaxa banaan oo sovereign-ka ah oo wararka ka jiro ama institutionadeeda baarlamaanka ha noqdo ama madaxweyneha ha noqdo ama prime ministerka ha noqdo waxna u ekayd eh, faragelin eh, aan ka dheerayn eh, sidii labadi kun iyo kow iyo tobankii kampala accord international community ku sameeyeen dawladdii markaas jirtay prime minister farmaajo waan gartay halkan baan hadda intaad ila hadlaysay aan aan soo furay emailka warqadda ay soo saareen u n ka igad iyo e, e u da runtii waxay cambaaraynayaan weerarkii lagu qaaday xaruntiina baarlamaanka waxaa kaloo ay leeyihiin soomaaliya waxay u baahan tahay inay hore u socoto xasilooni loo helo marka cid walbana hawsheeda ay qabsato marka maxaa ka qaldan oo aad weyn oo adinku aad ku aragtaan waxaan u aragnaa cid walba hooeedcidaan hawsheeda qabsana ma jirto marka iyada hadda wax oo oo mataqaanaa ay soo faragelisa ma aha khilaafaad fara badan waa soo marnay intii kumeelgaarka laga baxay khilaaf kastoo yimidna hay-adihii dastuuriga ahaa ee wadanka ka dhisnaa oo wadan horaan nahay oo aan kumeel ahayn ayaa xaliyay marka uma baahna in u n iyo egad iyo e u inay inta tiraahdo saan waxa loo sameeyo kabacdina ay ku darto haddii loo samayn waayo ama ama hay-addaas ay saa u shaqayn weyso waa la xisaabtamaynaa waxaan u aragnaa taas inay tahay frad ama mataqaanaa udhaabasho inay tahay xoosh maxaa xilligan kusoo beegay ilan weligeed way ka hadli jireen arrimaha soomaaliya iska dhaafe arrinta baarlamaanke maamulada gobolada ayay si hoose xitaa mararka qaar uga hadlaan la dhisayo igad intaasoo la joogay maxaad uga hadli weydeen maxaa hadda kusoo beegay in xilligan oo aad tidhaahdaan beesha caalamka waxaan uleeyahay waxawaaye eh, ninka la yidhahdo nicolas markii dawladii hore oo eh, prime eh, baarlamaanka xaliyey oo oo prime cusub baarlamaanka kimon wuxuu tegay un-ka security councilka tobadka akriyey wuxuuna yiri hay-adaha soomaaliya waa qaan gaareen khilaafaadkii haysta iyaga dhexdooda yaallay iyagaa xaliya taasna waxay u tahay horumar weyn la gaaray marka laba can kuma hadli karo nicolas kane salan inuu saas yidhaahdo maanta inuu intuu soo galo yidhahdo soomaalida khilaaf baa ka jire waa faragelinaya wax soconaya maanta may anagu kama hayno inuu yidhi waan faragelinaya laakiin waxa meesha ku cad waxa weye in beesha caalamku soomaaliya in hanaan rasmiya loo helo halkana waxay warqadan aad sheegaysa ay kaga hadlayaan in si leexleexan lahayn mas-uuliyadda cid walba ee dastuurka ay ku caddahay marka warar kalaa jiray oo inaad waxaan ugu gabanaysaan shirqool baad abaabuleyseen baa layidhi kooxdiinan xildhibaanada ah oo madaxweynaha ka dhana marka idinka in la idiin arko dad wax carqaladaynayo oo markii laydin tilmaamay aad halkaa ka boodeen macquul ma tahay taas runtii horta annaga keliyana lama tilmaamin hay-adaha dhan baa la tilmaamay madaxtooyada la duray dhinaca brimisterka la duray baarlamaanka la duray kulli oo dhan marka annaga institutionska oo sovereignka dhan ayaan difaacayna runti even haddaan khilaafaad dhexdeena yaallo institutionkaas institutionadaas inaan difaacna xaqaa u leenahay dabcan khilaafaad siyaasad khilaafaad ma ka dhamaado laakiin waxaan gaarnay inaan qaan gaarno annaga waxayna xalisan karno uma baahanin aniga mid kale soo istaagay inuu yidhaahdo aan loo soo haddii loo sameyn waayna waa waxa waaye xagee idinku yiri xagee idinku yiri warkaasi cadad sheegayso hadda waa eedeenu waxaad ku inaad si u akriso eh, statementiga inaad akriso ma rabo press laga sameyn lama rabo statementiga soo soo shameeyeen soo laftigiisa adna waa arkaysaa markaas xildhibaan baad tahay muddona waad soo ahayd dowladihii horena waad ku jirtay inta badan e, xildhibaanadiina baarlamaanka waxaa laydinku eedeeyaa in howlihii rasmiga waddanka u yaalay oo shuruucdii haddii ay ahaan lahayd e, maamuladii hoose shuruucdii lagula dagaalamaya argagixisada waxaasi oo dhan ilaa hadda wax weyn ood ka qabateen aysan jirin oo mar kasta aad usoo taagantihiin mooshin iyo cid impeachment aad ku qaadaan iyo cid aad mar ridaan marka sow taas lama oran karo hawshiina hawlaan ahayn baad ku hawlantihin mar walba waan ku sheegayaa annaga dastuurka articleka lixdan iyo sagaal labo b wuxuu leeyahay baarlamaanka inuu leeyahay la xisaabta ama oversight inuu leeyahay waxa aan hadda samaynana taas waaye waxaan kaloo kuu sheegayaa mar haddaad tidhaahdo shuruucdii ma aabaad garayn waxaa dhacday dawladdii lasoo dhisay labadii kun iyo laba iyo toban ilaa oo mar dhowna dhamaatay iyo eh, eh, shuruucdii ay noo soo gudbin jireen oo dhan shuruuc si fiican u qoran ma ahayn sharcan si fiican u qornayna ma la baadgalayn karo shuruucdu waxay ahaayeen aanan xataa ahayn eh, sharci camal udhigana lakin waxay ahaayeen statement dib baan u celin aan leenahay hala soo habeeye maxaa yeele sharci baan iska baasgareeyay macno ma samaynayso sharci waxa uu rabo uu sheegayo tilmaamaya loo baahan in la keeno meesha marka runtii daliil waa leenahay waa nin kumalihi baarlamaanku waa boqol kiiba boqol wuu fiican yahay lelo fara badan aan leenahay laakiin eh, shuruuc ma aadan baas garin sharci inta laska keen laska aan micno lahayn beri lagu noqonayo wax faa'ido ay keenaysa waan ka xumahay waktigaan nagu yar xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil aad baad umahadsantahay waktiga aadna siisay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan oo si toosa khadka magaalada muqdisho noogu warramaya halkaasaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee b b c